bsm اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin وأصlي وأsلm عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصaxbih wman صار عlى نhجih واstaqاam وbعd qala الmuصنif raximah اllah tacalى raxmaة waascة bab اlqaصb baabu اlqaصbi dhaca baabkiisii hada maxalo wa huwa dhacu alistiilaa waa sandullayn iyo qasbid iyo muquunin calaa maali alkhayr cid kale xoolaheeda la muquuniyo oo laga muquuniyo biqayri xaqin xaqdarrana lagaga muquuniyo wa huwa isaguna muxaramun xaaraam weeye oo qasbigu biijmaaci ahlilcilmi waa shay muxarama weeye shiikhu wuxuu halkan ka gudagelayaa qasbiga waxa loo yaqaano waana shay muxarama bal min kabaa'iri dunuub dunuubta kuwooda waaweyn ka mid ah tacriifkiisana shiikha waxaa ka fiicnaan lahayd halkuu maalil hayr yidhi inuu xaq ku bedelo cibaaradaasaa biduuni ishkaal noqon lahayd oo halkuu ka yidhi wa huwa istiilaa'un waa in la sandulleeyo oo qofka laga muquuniyo calaa maali lkhayr ay calaa xaqi lkhayr inuu yidhahdaabay ahayd oo maalka iyo xaqu waa kala ballaadhan yihin waxyaabaha qaar baa jiro oo aan maal lagu magacaabin laakiin ikhtishaas qofku waa la gaar noqday la yidhaahdo sida eygii iyo wixii la mid ah waxyaabaha qaar baa qofku isagaa leh laakiin maal la odhan maayo sida masalan dhulkii uu taxajurka ku sameeyey uu xajriday oo kale ee uu xanibtay dee waxa weeye in lagu tixgeliyaabaa loo baahan yahay oo weli muu mulkiine laakiin maadaamuu dhagxaaniya wax ku xaydaantay oo usoo xamxaamanayo de waa inaan loo xoog sheeganoo la odhannin war ka duldhaqaaq baanu ku nihi meesha marka waxa ka fiican lafdiga maal in lagu bedelo xaq wa huwa isaguna istilaau calaa maali alkhayr ay calaa xaq alkhayr cid kale xaqeeda waa in uu ka qaado oo ka sandulleeyo biqayri xaqina kaga qaado wahuwa kaasina muxaraman weeye lixadiiii xadiiska nebigu uu yidhi sala allahu calayh wasalam man iqtadaca shaqsigii goosta shibran min alardi taa ka dhul ah shibrantu waa calaa calaa sabiili markaa miaal oo tamhiil ahaan weeyaan iyo tusaalayn yaraanteedii la tusaalaynayo laakiin wuxuu doono ha noqdo taa kaad sheegaysaaye taa ka boqol meelood loo qaybiyey meel ka noqdo qadar yarna ha noqdo qofkii waxa weeye goosta saako dhul ah dulman dulmi ahaanna ku goosta dawaqahu llaahu ilaahay wuxuu u kuulaynayaa oo u qoorgelinayaa iyaahu isaga yowma alqiyaama maalinta qiyaamu ilaahay dhulkaa isagaa u qoorgelinaya dawaqahu llaahu alle waa u qoorgelinayaa iyaahu isaga dhulkaa waa u qoorgelinayaa yowma alqiyaama maalinka qiyaame min sabci aradiin toddobada dhulba alle qoortuu gelinaya toddobada dhulba qoortaa loo gelinaya muttafaqun calayh marka waciidka ku soo arooray darnaanteeda iyo dembiga weynidiisa ayuu tusinayaa dhul qadar yar haddaad waxa weeye ka goosato toddobada dhulba qoortaa lagu gelinaya qofkiina ma awoodi karayo inuu culayska intaa leeg iyo xilka intaa leeg uu qaado marka siiba sida xadiista qaarkood ku timo saxiixa la qod oo toddobada dhulba hawsha noocaas iyo loo diro culays badan bay leedahay waa ciqaabaadu adag wey wa calayhi waxa saaran shaksiga qasbiga sameeya ee qof kale xaqiisa ka qaada radduhu inuu u celiyo lisaaxibihi ciddii lahayd ciddii lahayd inuu xaqiisa isaga celiyo taasi baa saaran walow harima haba magdhabo adcaafahu labanlaabyadiisaba ha magdhaba hadduu doonaye labanlaabyadiisa ha magdhababa e waa inuu celiyaa qodobka koowaad ee waxa weeye qaasibka laga doonayo ee toobaddiisuna ay ku dhammaystirmayso markuu alle u soo noqdo waa inuu xaqii uu qaaday celiyo celintaasi hadday doonto ha ku kacayso marka adcaafahu bimacnaa shaygan isaga aan laabanlaabyaalkiisa hadduu doono ha yidhaahdo war waxaan soo dhacay waa qadarka wax weyn maaha waa wax boqol dollar gaadhaya celinteedu waxay iqarash garaynaysaa aan dib u celiyaa shaygan kun dollar in lagu geynayo goobti marka wixii boqol dollar joogay haddaan isaga laftiisii dib u celiyo haatan dhiggiisa bixiyaa la qaatay haddaan isagii dib u celiyo kharashka goobtii aan ka soo qaaday lagu geynayaa kun dollar kama yara waxaynu ku odhanaynaa shakhsigani hadduu isagu qiimo doonayo waa shay isaga u furane laakiin adigu sharcan waxaad ku qasban tahay wixiisii ama boqolaab ku qarashgarow ama ku wareero adaa awalba soo qaaday u celi wixiisii saawadeed buu yidhi wa calayhi shakhsigaa korkiisa waxa saaran oo lagu leeyahay radduhu shayga inuu celiyo lisaaxibihi ciddii lahayd u celiyo walow harima haba magdhabo adcaafahu labanlaabiyaalkiisaba ha magdhabe eh wa calayhi waxa kaloo saaran oo lagu leeyahay naqsuhu wixii ka dhinmay haddii shaygii uu dhacay nuqsaani soo gaadhay nuqsaantiina waa lagu leeyahay waxa kaloo lagu leeyahay wa ujratuhu kiradiisiina waa lagu leeyahay muddata muqaamihi biyaddi muddadii uu ku negaa gacantiisa ee uu gacanta ku hayay kiradiisiina waa lagu leeyahay oo tusaale ahaan hadduu gaadhi dhaco waajibka koobaad waa inuu gaadhiga iska celiya intuu alle usoo noqdo waa inuu gaadhiga iska celiyaa kharash allaaliya kharashkuu doonaya gaadhiga celintiisu wax ku tegaysee laba haddii gaadhiga wax gaadheen oo meel wax ka gaadheen muraayad yarinaha ka jabtee waa inuu naqsiga dhammaystiraa oo gaadhiga waxaan gaadhay waa inuu hagaajiyaa saddex gaadhigu wixii uu soo saari jiray gaadhi dad qaada buu ahaa ama bas buu ahaa carruur laha lagu qaado ama wax kale ha lagu qaado shaqaalo kale maalan gaari weynoo lagu adeegtaa buu ahaa wixii uu soo saari jiray maalin kastabana isagaa laga magdhabaya waayo gaadhiga hawshii wuu ka fadhiisiiyey saddexdaa qodoba waa korkiisa shaygii inuu celiyo wixii gaadhay inuu ka hagaajiyo oo naqsiga ka biiyo wixii uu soo saari jirayna inuu bixiyo ujradii hadduu xitaa guri kaa dhacay oo kuu diiday oo uu muddo kaa haystay dee guriga muddada kiradiisii waa inuu bixiyaa gurigaagina waa inuu kuu celiyaa muddadii uu haystayna kiradeedii waa inuu bixiyaa guriga haddii wax gaadheenna waa inuu naqsiga ka hagaajiyaa waa sidaa wey wa damaanuhu baa lagu leeyahay inuu magdhabo idaa talifa haddii uu baaba'o oo uu dhinto shaygaasi mutlaqan kala qaadqaadis la'aan innagaan kala qaadqaadayna odhanayn maxaa dilay haddii wad alla isaga yimaado oo iska dhinto isagaa lagu leeyahay haddii aafa samaawiya ku dhacdo haddii xadgudub ku dhaco cid kale disho hadduu isaguba dilo farqi male xitaa kaa laga yeeli maayo inuu ku yaahdo warnin awrkii aan kaa kaxaystee kaa dhacay berigii dhoweed abaartii baa ku kacday oo wuu dhintay dadkabana xoolii ka baxe cid ka dhegaysanaysaa ma jirto adaa u dayn waayey halkii ama ha ku dhinto ama ha ku noolaadee uu lahaaye ile adaa kaxaystae haddii wax ummaddaba xoolaa ka mariyaa dhacaan anigu kaygii waa kugu leeha macnaha muطlaqantu waa sidaa mar hadduu qaasib yahay oo dhacay oo shaksigii lahaa ka qaaday shaygaasi si kastuu u dhinto haddii bahal cuno haddii danabsamada kaga soo dhaco haddii wax kale ku dhacaan la odhan maayo siduu u dhintay markuu shaygu ammaanan yahay baa la yidhahdaa maxaa helay oo haddaad xadgudub ku samaysayna la magdhabaa haddii si alla uu isaga baaba'ayna aan waxba lagu raacay laakiin mar haddaad xadgudub ku qaaday marka horeba oo shayguba xadgudub ku dhisan yahay waa mutlaqan adaa lagu weeyey intuu inoo tilmaamaya waa inta ah kaloo lagu leeyahay wa ziyaadatuhu dheeraadkiisa wixii dheeraad ka soo baxaa waxaa taa wa ziyaadatuhu dheeraadkiisuna wixii dheeraad ahina lirabbihi saaxiibkiisay u sugnaatay ciddii leh wixii naqsiyah iyo dhibkiisuunbaa adiga lagu weydiinayaaye wixii dheefahe ku soo kordhaa odhan maysid anaa ku tabcay oo hagaajiyeye waxba kuma lihide ciddii leh baa leh haddaad neef masalan weyd a ka kaxaysato oo ka dhacdo oo uu naaxo oo cayiro oo gebigiisuba saa u galangalcoobo dhaqaaqi kari waayo adigu waxba kuma lihid abaal iyo ajartoona laguguma hayo ciddii lahayd baa leh hadduu shaygu intaa dhalo uu hayay oo masalan dhowr bilood buu kaaga maqnaayo intiibaa dabadeedna haduu neefku ari ahaayoo kale iyo uu rimay oo dabeedna dhalay waxba isagu kuma laha maxaa dhalidiisa ka quseeya waxba kuma leh bal caanuhu ka dhamaa laga magdhabaya maxaa ka quseeya sow daalima waxa weeye wixii uu ka faa'iidaystay baaba laga doonaya maxaad wax kaxaynaysa wey hadduu yaha waa ku kharash garoobayo waa yeelkada weligaaba ku kharash garoob macid baa kuu diratay ya harga maran sidee hawli kama tegin habaarna u dheer wax allaaliya waxuu ka faa'iidaya aan dhib ahayn ma jirto wa ziyaadatuhu dheeraadkiisuna lirabbihi ciddii lahayd buu u sugnaaday wa in kaanat ardan hadday tahay waxaanuu dhacay dhul oo faqarasa uu tallaalo oo dhir ku tallaalo aw banaa ama uu dhiso fiihaa dhexdeeda uu dhiso falirabbihi rabbigii waxaa u sugnaaday ciddii lahayd dhulkan ee laga dhacay waxaa u sugnaaday qalcuhu inuu fujiyo waad naga fuji baad xaqu leeda inaad tahay bal adee dhirtaan ku beeray quruxdeeda de iska hadhso hadduu sideeda kuu siinayo waa weji kale haddaa muslaxaad dhexe gelaysaanna kutubulfiqi waa ku macruuf sulxiguna waxyaabo badan buu banneeyaa dhibaata kuma jirto wax laysu celcelinayo laakiin hadii kale ixtiraam ma leh oo waxay noqonaysaa fuji in la yidhaahdo falirabbihi waxaa u sugnaaday qalcuhu inuu fujiyo ahlucilmi badan baana itifaaq ku soo naqliyey waa lixadiii xadiiskii nebigu uu yidhi sala allahu alayh laysa licirqin daalimin xaqun rawaahu abu daawuud xadiiska sugan ee nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laysa licirqin daalimin xaqun laysa licirqin laysa ma aha licirqin miday u sugnaatay xididka daalimin daalimka xaqun wax xaqa ma leh miday u sugnaatay maaha wax xaqah cirqin in la yidhaahdo oo la tanwiiniyo oo daalimina laga sifeeyo oo nacti looga dhigo waa sida inta badan ahlulcilmigu ay maraan haddii cirqinta laga daayo tanwiinta oo idaafo laga dhigana waa la helaa oo loo idaafeeyo daalimka mar leybana macnuu isku miduunbuu ku dhacayaa oo waxbaa loo soo qadarayaa saaxib ayaa mar laba u qadaran oo laysa licirqin cirqi ma leh daalimin cirqigaasi oo daalimin daalim ah xaqun wax xaqa ma leh oo cirqigaa laga sifaynaya xidid daalim ama tacab mid daalimahoo dulmi falowa tacabkiisu tixgelin ma leh macnuu saasuu dhacaya tacabkaa ah, ka daalimka ahi tixgelin ma haddaad rabtana waad isu idaafayn oo waxaad odhanaysaa laysa ma aha licirqi daalimin daalim xididkii xaqun mid xaqle ma aha markaa isku jeeddu isku si ku socotaa bimacnaa tacabka ama geed xididkii ha noqoto iyo meelsha wuxuu ku beeray ama ha noqoto waxa weeyaan daariya wuxuu ka qotomiyey ama wax kale uu ka dul sameeyey ha noqotee tacabkii tixgelin maleh qof daalim ah, tacab baan ku sameeyey oo yaa kuu dirtay wey wax allaali wax qiimayna oo tacabkiisaa laga tixgelinaya ma jirto adugu kole masaladan ahlucilmigu meelaha qaarkoodoo waxa ay u tixgeliyaan waa jirtaa laakiin hadda kuma tawasucayna masalada ee wakhtigaynu haysana iska koobanoo waa dul maraynaa uun waman intaqalat ilayhi alcaynu min alqaasib wamankii intaqalat ay guurtay ee ay u gudubtay ilayhi isaga alcaynu cayntu qofkii ay u guurtay min alqaasibi kii wax dhacay xaggiisana uga guurtay shakhsiga cayntii uu dhacay xalee cayntii la dhacay ay uga soo gudubtay qaasibka isagu kani waxba ma dhicin laakiin qaasibkii baa siiyey oo ay gacantiisa ka soo gashay ama wuu ka iibsaday ama waabuu siiyey ama si kale waxu dhex mareen qaasibkii baa u dhiibayba waman shaksi intaqalad ay u guurtay ilayhi isaga alcaynu ay alcaynu almaqsuuba cayntii la dhacay ay u guurtay min alqaasibi kan wax dhacay xaggiisana ay uga soo guurtay uga soo gudubtay wa xaal huwa isaguna caalimun uu og yahay oo waxani wax la soo dhacay inay tahay uu og yahay fa xukmuhu kaa xukumkiisuna xukmu lqaasib ay ka xukmi lqaasib weeye xukumka qaasibkaoo kale weeye waa laba waa laba qaasib weeye mar haddii kanina ku soo dhacay waa tuug iyo tuukalkaalkii la sheegi jiray mar haddii kanina ku soo dhacay kan kalena kala wareegay isagoo og inuu waxaani dhac yahay waa isku mid wey waa isku xukun waa isku xukun wey marka horeba aydida iyo gacmaha ka ratibma waxa weeye yadilqaasim iyaduna waa yadu damaani ka wax dhaca gacanta ka ratibanta iyaduna waa gacan wax magdhabaysa xitaa hadduu siiyo oo dar alla isaga dhimaato xaq waxaad u leedahay inaad ka magdhabato waa tihaahid waryaah hashaydii ninka haystay soo adiga maaha haa inaad eranaa haystay waa laysiiye yaradbaaba laysiiye hadduu waxaa kuku shubo waa riwaayadda hanoo keenina maaday way dhimaata bes adaan kugu leahay wey isagu kii hore ha qabsada hadduu doonayo haddii kalena isaga awalba ay gacantiisa ku baaba'day ila kii hore waxbaba ma qaadane wixiiba isagay gacantiisa ku baaba'day waxa weeyaan isaga keliga laga magdhabo hadduu si kale ugu dagayoo ama lacag ka qaatayna hadhow isagu kii hore ha ku noqdo hadduu doonayo laakiin adigu gacanta ka ratibantaa waad qabsan kartaa waa laysiiya aniga iyo digdigtaa ha dhegaysan mar hadday kuu caddahay inay waxaagii tahay hadday xitaa dar alla uga dhimato waad weydiinaysa waa nasiib weyi hashayadii nasiib adaa haystee oo hasha maadaa lahaadaa maanta ha ku guro war iska dhaaf cidalehoo adiguma haysatay hasha noocaasa ee hebel kaa soo gashay markuu ku yaado haa bas iigu shub aniga hebel waxaad doonaysa u doono aniga iigu shub khalaas hadduu og yahayna dee farqiba ma leh waa laba tuug wey oo laba qaasib weeye oo inkaarqabayaalah laba booliyeyste weeye oo ummadda dhaca baabu alcaariyati waalwadiica tanna baab waxay u tahay caariyadii wixii la toobal caaraynayey iyo wadiicadii alcaariya waa waxa la kala toobalcaaraysto ee masalan lays is-ammaanaysiiyo kitaabka oo kale marka la kala qaatee maantan soo akhrisanaya haadihi yusama caariya taasaa caariya la yahdaa mugta oo shaygii mulkigeediina cid baa leh adigina manfaceeda ayaad yaro adeegsanaysaa go-an kuu soo xidhayo macawistan aan kuu soo iyo sirwaalkan aan kuu soo xidhayo taasaa caariye la odhanaya waa kala toobal caraysi wadiicaduna waa ammaanada laysu dhiibto wey shaygaa halkaa ii dhig baa wadiico ah hadduu ku yidhaahdo waan kugu soo marayaa kutubta halkaa ii sii saar waxaa la odhanayaa waa wadiica hadduu ku yidhaahdo waan soo yaro isticmaalaya waan soo akhrisanaya iyo waxaana waa caariya marka wuxuu yidhi alcaariyatu caariyadii ibaaxatulmanaafic manaaficdii oo laysu banneeyo weeye shaygan manaaficdiisa oo laysu banneeyo weeye hashan maalmo soo maal oo maniixadii laysu siiyo iska soo maal maalmo waxa weeyaan kitaabkan maalmo soo akhriso maradan cusub maalmo ku soo yaro goolaaftan oo iska soo xidho waxaasoo dhan waxaa la odhanayaa waa caariya ma moobilkan maalmo iska soo hayso waa caariya weeye marka wuxuu yidhi caariyadu waa ibaaxatulmanaafic shayga manficiisii baa laysu bannaynayaa shayga anaale lama lihide laakiin manficiisa yaro manaafacaadso wey wahiya iyaduna mustaxabatun waa sunne waa lidukhuulihaa gelitaanka ay gudagelayso fi lixsaani samafalkii iyo walmacruufi wanaaggii ayay gudagelaysaa waa ixsaan wey qofka waxaan soo yaro haysa inaad tahayd nooc min alixsaana qaala sal اllahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi sal اllah alayh wasalam kullu macruufin sadaqatun shay kastoo macruuf ah oo wanaagsani waa sadaqo xitaa hadalka wanaagsan kulay ku tahay xitaa weji furnaantaad qofka weji wanaagsan tusto oo aan cambusnayn kullu haada waa min asadaqa wain shurida haddii loo shardiyo dammaanuhaa magdhowgeeda inuu magdhabayo daminahaa waa magdhabaya aw amase tacadaa wuu ku xadgudbay aw farada ama waa gaboodfalay oo waajibkii lagu lahaa buu ka soo gaabiyey fiihaa iyada ayuu ku gaboodfalay daminahaa waa magdhabaya wailaa fala haddii kale ma magdhabayo shiikhu raximah llahu tacaala raxmatan waasica saddex qodob buu inoo sheegay oo uu yidhi laba damaan bay keenayaan midse damaan keeni maayo qodobka koobaad wuxuu yidhi haddii wadiica waxaan loo yaqaano caariyada laguu shardiyo wixii gaadha inaad adigu magdhabayso waad magdhabaysaa buu yidhi almuslimuuna calaa shuruudihim sidaasiibuu ku wadaa oo masalada dariiqaasuu mariyey intaynan haddaba taa wax ka odrhan qodobka labaad ee uu raaciyey waxa weeye haddaad tacaddi ama tafriid kula timaado inaad ku xadgudubto ama ka soo gaboodfasho oo xilkii ku saarnaa gudan weydo xaaladdaasina waa damaanaysa marka tan tafriidka iyo waxa weeye tacadigu waa biijmaaci ahlilcilmi taa iyada waa laisla ogolaya cid iskuma hayso ammaanaad oo dhanina waa sidaa fii jamiici alabwaab baab kastay u tahay ammaanada haddaad ku xadgudubto ama ka gaabiso oo wax kale umaad geysanay xilkii kaa saarnaabaad gudan weyday oo waad ka soo gaabisay labadaa jeer in la dammaanayo waa biijmaaci ahlilcilmi dhammaan ahlulcilmigu waa isla ogolya ammaan oo dhan isku kiciyo taas iyada cidi iskuma haysa halkaa inoo dhig laakiin masaladan hore shiikhuu inoogu bilaabay waa masala khilaafiya oo ahlulcilmigu waxay isweydiiyaan hortu caariyada goormaa la damaanaa qolo waxay yidhaahdeen waxaa la damaanaa markaa laysku ogol yahay maxalul ijmaaca ah oo qura ammaan oo dhanna waa sidaa oo ah marka gaboodfal iyo tacadi lagu sameeyo taana cid isku khilaafi mayso qolo labaad waxay yidhahdeen mee waxa kaloo la damaanaa waa dariiqa shiikhu maree waxa kaloo la damaanaa marka la shardiyo marka la shardiyo markaana waa la damaanaa qolo saddexaad waxay yidhaahdeen war maya caariyadu ammaanaadka kale waa ka xukun duwan tahay ammaanaadka kale aynu ku ijmaacnay ee isku raacnay iyadu xukun ka gaara bay leedahay oo caariyatun madmuuna baa iska jirta kollayba oo sideeda waa asalku waa in la damaano iyada ammaanaadka kale aynu ku ijmaacsannahay iyada maxalujmac maaha iyada waa la damaanayaa mar layba haddaan la shardiyaan cadamu damaanka markaa saddexda qowl qowlka ugu fiicani waa qolada tidhi marnaba la damaani maayo oo shiikha qowlkiisana khilaafsan marnaba la damaani maayo ilaa maa tacadi iyo tafriidi lagula yimaado mooyaan qowlkaas aqwaasha ahlulcilmiga ugu fiican saddexda qawle ku jira kaasaa ugu fiican in la yidhaahdo warcaariyadu caariyadu waxaa la kala toobal caaraysto lamaba dammaano wuxuu waa ammaano kitaabkan iisoo akhriso waa ammaano inaad u shardido tahay bishardi hadduu kugu lumana gurigiinnuba ha gubta hadduu doonaya haddii la waayana adaan kugu leehay taasi qodob wacan maaha qodob fiican maaha marka shiikhu isagu wuxuu maray in la yidhaahdo ammaano lama dammaano ilaa laba jeer mooyaane marka laguu shardiyo inaad mag dhabayso ee marka horeba lagu yidhaahdo haddaan kitaabkaa ku toobal caareeyo haddii wax gaadhan adaan kugu leeyahay ilow maanad gaboodfali iyo marka laysku wada ogol yahay oo ah marka gaboodfal iyo tacdii labadaa jeer buu maray marka qowlkiisu weji waa leeyahay oo waa fiican yahay laakiin qowlka kale aynagala raajaxsanee ah ammaanaadka kalluun bay la xukun tahay in la shardidaana sax maaha waayo waa shardi baatil ku dhisan weeye ee in la shardiya maaha wain shurida haddii la shardiyo dammaanuhaa inaad mag haddii laguu shardiyo daminaha waa mag dhabayaa aw tacaddaa ama wuu xadgudbay aw farada fiiha ama wuu ku gaboodfalay daminaha markaana waa magdhabayaa wailaa hadii kale falaa ma magdhabayo oo qoladale waxbaa la magdhabaya qowlkoodu sax maaha oo lama magdhabayo waman uudica wadiicatan waxa weeye wamankii uudica la wadiico dhigo ee bimacnaa loo dhiibto wadiicatan ammaano qofka loo dhiibto fa calayhi korkiisa waxa saaran xifduhaa inuu ilaaliyo oo ammaanadaa iska ilaaliyo biijmaaci ahlicilmi ayaa lagu leeyahay waayo ammaanadii de haddii kale inaad ku gabodfashay bay noqonaysaa foolxumadeeda iyo damaankeediiyo hawsheedana waa yeelanaysaa marka kow ammaanadii waa in la ilaaliyo laguna ilaaliyo fii xirzi miliha iyadoo kale halka lagu ilaaliyo iyadoo kale halka lagu ilaaliyo xirzulmili shayganoo kale halka lagu ilaaliyo wey ashyaada midba meel baa lagu ilaaliyaa xoolaha nool weynu naqaana xeraa la geliyaa oo dee adhigu xero gaaruu leeyahay oo hoosta iyo meel kastaba aan laga soo dusi karaynoo laga wada bishlay geelu xero yaro dheero hoostu ha iska wada bannaanaatay ila geeluma duse waxa weeyaan xero yaro dheeruunoo xagga sare ka celisa si aan uga boodin ayuu leeyahay awrtu meel uu fadhiisataabay leeyahay oo markaa guriga agtiisa ah oo haddii meel yaro dugsoon loo dhigana dhibaata kuma jirto lacagtu meel bay leedahay oo halkan lama saarsaaro sharfiskan iyo halkan alaabta la dhigayo eedaasada caanaha ay saaran yihiin iyo cadarrada iyo iyona lama soo saaro ee qasnado iyo meel baa lagu leexiyaa shay kastaa meel lagu xifdiyaa buu leeyahay halkiisaad dhigaysaa haddaad laakiin adoo lacag laguu dhiibtay inta toban kun oo dollar laguu dhiibo aad halkan saarto alaabtu saaran tahay waa tidhaahd oo anigaba waxa saarnaa kumbuyuutarre aan iibinayay oo qaarkood ka badan yihiin oo wareerba ah tobankaa kumbuyuutar baaba midkiiba laba kunoo dollar yaho waaba labaatan iyagoo qura ah ma wax sahlan baad isna toban kun buu ii maxaa mana ka macnaa wax lagaa dhegaysanaya maa waayo alaabta halka la dhigo iyo lacagta halka la dhigaa waa kala jaad marka xirzulmili halka shayganoo kale lagu xifdiyo waa inaad geysaa oo ku xifdidaa haddii imminka xitaa lacag tahay badan oo aad taahid gaadhigayga xidhan baan geliyey dee kaa dhegaysan mayso gaadhiga markiiba tuugtu waa jibaysaa daqiiqad bay kala tuuraya xidhnaantiisu xidhnaan caadiya maaha hilbidhaqsi bay u kala furaya wixii gudihiisa yaallana qaadanaya marka haddaad tahayd hebelow tobankii kun ii dhiibtay meelba waanu aamini waay gebigayguba gaadhiga qasnadiisaan geliyey nin waalan baa lagu qoraya qof caadiya lagaa dhigi maayo gebigaagaba qof waalan baa lagu qoraya waayo lacag intaa leeg baan gaari ku ridayaa dee qofka waxba umaad ilaalina lacagtiisa marka horead dayacday lacagaad dibaddaa dhigtay kama duwana waayo daqiiqad qura oo la furtaabuu ku filanta marka almuhim waa inaan lagu ilaaliyaa shayga halka isaga oo kale lagu ilaaliyo waxan oo kale halka lagu ilaaliya waa in la dhigaa walaa yantaficu biha kumana intifaacayo oo wixii ammaano laguugu dhiibay ku intifaaci mayse biqayri idni rabbiha ciddale idankeeda la'aanti bishardi idan sariix ah oo uu kugu yidhi waxaa waad isticmaali kartaa ama idan curfi ah labada midun waa inaad haysataa labada midun waa inaad haysataa oo waxa weeye haddii curfigu keenayo shaygan in lagu intifaaco dee waxba lagaa weydiin maayo oo maalan xawaaladaha iyo bangiyada iyo dhulka lacagta la dhiganayo intaad u dhiibto intifaacso ku odhan maysid waayo isagaaba iska intifaacsanaya ma intifaacsan kartidna odhan maysid oo isagaaban kaa qabanayn marka wixii waa inuu ama idan curfiyahoo dhaqanku sidaa yahay waa inay tahay ama waa inaad adigu gaar ugu idantaa oo haddii dukaan aan alaabta layska dhigto tahay oo lacagta halkaa ay si yaro dhigay tahayna inuu isticmaalo xaquma laha waayo gebigaaga maxaad ka dalbatay waar warqad yar dusha iga geli inay lacagtaydii tahayoo sanduuqaagaa igu rid kaasoo kale inuu isticmaalo xaquma laha mid looga bartay in la isticmaalana maaha waa xadgudub wuxuu ku isticmaalaa laakiin maalan meeshii lacagta la dhiganaya bangiga ahayd ama xawaaladaha ku magacnaamaato marka horeba ama bangi ha la yidhaahdee dee saacaddaad u dhiibto adaan adigu u idmin macnaheedu waxa weeye isticmaal bal waxaa laga yaabaa markaad saa ugu dhiibto uu ku yidhahdo saxeixa lacagta ama buuggaaga buugga baanka iyo wixii la mida ah saxeix ee aad saxeexdo inaad intaasi ama isagu kuu saxeexo in intaasi kuu taalo adoo lacagtii aad u dhiibtay saa u arkaya buu qof kale siinaya waayo isaga lacagtan buugga kuugu taallana saacaddaad ka doontaba uu ku siinaya lacag meesha kuu taallo oo meel gaara taallaana ma jirto waa wax dimada shaksigan lagu leeyahay iyo oo shaksiya ictibaariya ka dhigan hadday shirka tahay marka asalkeeda banaanba oo kale idan lagaa weydiin maayo curfigaa ku filan oo markaad saa lacagta ku dhiibto misaad dhigtay hatee tobankaa kunbaan dhigtay tobanka kunbaa adoo arkaya buu ku odhanayaa ken ho hebelow iga tirso tobanka kun waa tobankaad adigu dhiibtay moogta wax ka quseeyaa ma jiraan adna gal suuqa wey saacaddaad u baahatunbaad soo noqonaysa adna intaad saxeexdo tobankii kun io dhiib toban kaloo halkan yaan loomaa lagu dhiibaya ka carar marka ilowba ilow shaygan aad meesha dhiganayso ama waa inaad adigu fasaxdaa in la isticmaalo ama waa in curfigu fasaxaa in la isticmaalo labadaa midu waa inuu fasaxaa laakiin shay aan labadaa midna fasixin oo aad qoftu yidhi hebelow halkaa ii sii dhig waan iska isticmaalayaa dhul baan siisanaya waxaanaan ku waxaynaya abadan taasi sax maaha taasi sax maaha ee ilowba ilow idan waa in la helaa shaksiga ka soo fulay ama curfi ahaan ugu soo fulayo oo dee waa la yaabaysaa kii iminka baanka lacagta dhigtay hadduu yahdo yaan lacagtaydaa la isticmaalin meel gaara ii dhig dadka waa intuu saa weegaa odhanaya tol miyaanu caadi ahay miyuu yaraa xanuunsanaya allah kuu sahluun baa layska odhanaya waa la yaabayaa moogta waxaa la arkayaa waxaan inaanu fahmayn moogta baabu shufca iskula wareegista baabkeedii iyo isku larashada iyo isku lamaanaysiga baabkeedii haadaa maxalu shufcadu waxa weeye laba qof iyo wixii ka badanee wax ka dhaxeeyaan dadkii shuraakada ahaa mid ka mida markuu wixiisa iibsado ama beddel kaloo ciwada dhaafsado shaqsigii hore lalahaa xaq wuxuu u leeyahay ka dambe inuu kala wareego shariigan cusub ee meesha soo galay inuu kala wareego si aawadeed bay u yidhaahdaan waa tamallukun qahriyun lishariikin qadiim calaa shariikin xaadid sidaas aawadeed bay u yidhaahdaan waa mulkiyid qasaba waa mulkiyid aan baryo ahayne qasaba oo u sugnaatay shariik hore mid hore u sugnaatay calaa shariikin xaadina ugu sugnaatay shariiq cusub oo weliba biamani lmilina ugu sugnaatay shaygii amanulmiliga ahaa ee wixii ka horaysiistayna ugu sugnaatay sharciga islaamku waa diin dhammaystiran oo ilaahay subxaana wa tacaala dhinac kastaba masaalixda addoommada uu kaga ilaaliyey had iyo jeer dadka waxay wada yeeshaana qaalibka sida badan muran lagama waayo iyo isqabasho waayo dawaa'icda dadka ayaa iska kala duwan marka way dhici kartaa isqabasha inay timaado sidaa darteed qofka aad wax la yeelanayso waa qof aad dooratay qofkaad isleedahay nolosha wax ka mida la wadaag waa qof aad dooratay sida awadeed baa qofka bani aadamka ahi cidda ay wax wada yeelanayaan hadday guur tahay cidda ay guurku dhex marayo ee nolosha ay la wada wadaagayaan fiirsi badan buu gelaya si badan buu u fiirsanaya talo meeshani meel aad ku geli karta ma tahay mise maaha haddii aad dukaan furanayso ama meelad furanayso cidda wax kula yeelanaysa si gaaraad uga fiirsanaysaa haddaad meel degayso reerka kula darsaya markiiba si gaaraad uga fiirsanaysa qaar kuwa looma dhowaadeen qaar bay qabaane waa imtixaan weyaan kuwa dariskoodu markiiba waa digtoonaan baad gelaysaa markay sidaa tahay shaksigii aad hore isu doorateen ama sidii aad moodaysay ha noqdo oo qofkii wacnaaya aad ku waday ha noqdo ama mid kugu khariban ha noqdee markuu meesha ka baxo ee mid cusubi iska yimaado sharcigii wuxuu ku siiyey islaamku inaad xaq u leedahay mar haddii wax la kala bedeshay oo meeshii bedelasho lagu kala qaatay ee wax otomaticale isaga yimi aanay ahayn oo sida qofkii inuu dhintay oo qof kale halkiisii soo galay aanay ahayn ee wax kala bedelasho ay tahay khiyaar baa lagu siiyey aad wixii ama kagala wareegi karto kan cusub oo meesha ka saari karto ama aad ku aqbali karto oo inuu wax kula yeesho aad ku qaadan karto taasaa sharciga ku siinaya oo tusaale ahaan gurigii idinka dhexeeyey ayuu isagaan ku idan gelin haafkiisii iibsaday dabeedna bakhaar baa idinka dhexeeya meel bakhaar ah oo guri ah miduunbuu u tegay oo yidhi war in adeer lacag baan isaga baahnaaye bakaarka waa lixdan kun bakhaarkanaano aniyo hebel wadaleenah haafkaygu waa soddon kune may celinaysa adigoo aad la yeelatid hebele weliba iminka maalmahan wuu yaro jaban yahay toddobaatan kun cidi ka hadli mayso marka kolle macaash baa kuugu jira waad ka faa'iidaysa haafka ma yeelanaysa isagiina soddonkii kun buu iskaga tisay nootaaya la yska kala qorto maalin dhowunba waxaad aragtay adoo bakhaarkii dhex fadhiya mid iska eegeegaya bakhaarka oo le halkaana halkaa rijiga in laga yaraa bedelaabay ku fiicneen wax ku hadlaya markaas war adiga maxaa kaa galay maxaad iga rabtaa markaasuu ku yidhi hebel baa qaybtiisii iga iibiyeyoo allah inoo wada barakeeya bakhaarkii labadeenaa lehe waxa weeye waa ma insha allahu dee barasho wanaagsan waa barashadaa dhacdae aniga waxba ila yeelan mayse sodonkaagiina waan ku siinaya waxaad ila leedahayna haba yaraatee ma jirto xaq baad u leedahay inaad markiiba iibkiisa kansasho aad taahadiisuma kenkeeni kartidee berrito soo doono lacagtaadii mar dambayaan wejigaaga arkay xaq baad u leedahay waayo kii hore waa is-aqbalsanaydeen ama isku xumaada ama isku wanaagsanaado laakiin kan ma aad aqbalin ilaa aad aqbasho adigu qaadato oo tidhaahid kollayba yeelan lahaa dee waa yahay waa yahay waxa weeye xaq baad u leeday inaad kaga noqoto waxaa kaloo la mida haddii waxaan lagaga beddeshay uu yahay masalan arrin kale sida gabadha meherkeedii oo kale iyo oo ninkani waa guursaday saaxiibka ah ismanaydaan ogayn ama inuu guursaday waad ogeyde dee bakhaarkiidii ka dhexeeyey inuu ku guursaday dee maad ogeyn sidaad bakhaarka isu lahayd lacag kaloo haystaabuu ku guursaday ayuunbaa inan gurigiis ka daawanaysa sidii ninkii hore aynu aragna oo marba gurigii dacal ka eegaysa saatina maxaad guriga ka rabtaa maxaad imanka maxaad wadaa markaasay ku ceeb kale ma wadee gabadhii saaxiibkaa guursaday baana markaa guriga haafkii uu lahaabaa meher laysiiyo de bal guriganuu meherka ii siiyey baan iska eegayaa labadeennaa wadaale saacaddaa laga bilaabo halkaasay kaaga bilowdayba markaa gurigani haafkani muxuu ka bedel yahay meherka weeyaan oo budcigeedu bedel ka yahay xaq waxaad u leedahay inaad taahid inanay wadaadkaa isguursateene arrinku idi dhex maray isaga wax wadayaasha aniga waxba ila yeelin mayse khalaas ina kala jooji halkaa ina ku kala kaxee dhiggiisa waa ku siinaya waxaan maxay ahaydeen waxa guriga haafkiisa qolo ahlulcilmiga ka mida ah waxay yidhahaan meherulmili bay xaq u leedahay ama ha yaraada ama ha laakiin saxiixu waxa weeye meelulmilina xaqu uguma laha eh guriga inta haafkiisu yahay qiimihiisu ayaad siinaysaa ama ha u badnaado ama ha u yaraadee waxaad leedahay intii haafkan qiimihiisu ahaa baan kuu celinayaa mar dambe yaa ku arkin oradoo kaad leedaha waa isguursanay qabo isagaa isna waxba ila laha adna waxba ila lihid saacaddaa laga bilaabo ina kala hadday laakiin tidhaahda dhaxalbaa baa ii keenay markaa kama ceshan kartid xaquma lihid markaa waayo wax la kala bedeshay ma jiro naftii umbaa shakhsigii dhaaftay haddii qof kale kuu yimaado aqoontii kuu timaado oo meeshii aad aragto gabadha egeegaysaa ku tidhaahdo waxay qabayn ninkii meesha kula lahaayoo xalay baa wadnu istaagay oo adna aanad ogaynba lama hadli kartid markaa otomaticali halkiisii bay taagan tahay wax lagaga beddeshayna ma jirtaee dar allah kuu keentay haddaa wada yeelanaysaan iyo haddaa ku kala baxaysaanba qasab bay kuula leedahay markaa laakiin shaygu hadduu ciwad yahay wax bedelasho oo ninkii waxbuu dhaafsaday wixii uu kula lahaa waxbuu dhaafsaday saacadda ayadaa waad diidi kartaa markaad tahayd qofkan maxaa ii kaa keenay ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdee uu yidhaahdo shaksigii wax kula lahaa wuxuu iga siistay intii uu kula lahaa waxaa waad diidi kartaa markaa waad kansalaysaa ma jirto baad odhan kartaa ama waad aqbali kartaa adaa xora laakiin haddaan waxbaba laga dhaafsan ee maalan hawshani sidan ama dhaxal iyo wax la mida ay ku timi marka iyada ah waxba xaquma lihid inaad kala noqotay ama la yeelo ama ku kala baxa taa noocaasi abaa ah shufca la yidhaahdaa wuxuu yidhi wahiya shufcadu istixqaaqu linsaani qofku inuu muto weeye intisaaca xisati shariikihi intisaaca inuu siibo xisati shariikihi shariigiisa nasiibkiisa iyo xisada wacnana waa nasiibka iyo intii uu lahaa inuu siibo miyadin gacanta ka siibo man intaqalat ilayhi ciddii ay u guurtay ciddii shariigga a wax wada lahaydeen xisadiisii iyo nasiibkiisii ciddii ay u guurtay inaad kala soo noqoto ta noocaasiyabaa markaa la yidhaahdaa shufcada ciddaas ay u guurtay oo bibaycin iibay ugu guurtay aw naxwihii ama wixii la mida ciwad macnaa bedel qaadasho meherkiiyabaa wixii la mida noqonaya qofka mar haddii wax kala bedelashaba ay ugu guurtay waad kala noqon kartaa marka shufcadan laguu sheegayaa waa ciddii wax kula lahayd nasiibkiisii oo cid kale ku wareejiyey wax uu dhaafsadayna ugu wareejiyey daraadeed waxbuu kaga beddeshay ee bilaash maaha xaaladdaa iyada ah qofkan cusub waad iska joojin kartaa oo waad kala wareegi kartaa oo war naga tag waad odhan kartaa wahiya iyaduna khaasatan wahiya iyaduna khaasatan waxay ku gaar tahay fi lcaqaar aladii lam yuqsam maguurtada aan la qaybin bay ku gaar tahay bu lakiin shiikha kuma waafaqayno qowlka isaga ah ahlulcilmiga in badani way qabaan laakiin sax maaha eh cilada iyo sababka loo diiday in wax la wada yeeshee shufcadan loo jideeyey waa dararka ka soo xaasilaya shariikan cusub dararkuna wax yar iyo wax badanba wuu galaa marka mar haddii wixii mucaawado ay tahay ama caqaariya ma guurto ha noqdo oo dararkeedu ugu weyn yahay ama shay yaroo aan qaybsamayn ha noqdo ama wax manquulaada ha noqdee eh, mar haddii dararkii joogo addararu yuzaal dhibka waa la suulinaya laa darara walaa diraac qofkan cusubi dhib buu la soo socdaa xitaa haddii kitaabkaa qura uu yahay oo kitaabku adiga arday kale idinka dhaxeeyey oo mid cusubi iska yimaado oo aan baan isba fahmaynba uu kugu yidhaahdo hebel intiisii waanu celiye kitaabka labadeennaa wada maalintaad hayso maalintaydaan haysanaya waxaad heli kartaa inaad tae warod nagata waxbaha nala haysane intuu inta aad ka siisay baan dib adaan kuu celinaya lakiin midhi la yeelan maysid qowlka saxiixahi waa qowlkaa ahlulcilmiga in badanoo se sidan maraa way jiraan masalada niqaashka iyo qaabkii aynu u taxriirin lahayna hadda midaynu ka boganayna maaha wa lxadiidi jaabir radi allahu canhu qadaa wuu xugmiyey annabiyu sala allahu calayh wasalam bishufcati buu ku xugmiyey fii kulli maa lam yuqsam wax kastoo aan la qaybin fii kulli caqaar laguma qaydin waxa weeye ma guurto oo qura macnaha oo caqaaraha laguma qaydin manquulaad lagama saarin takhsiis dambe keenayso shaygan ma guurtada ku gaar yeelaysa maaha faidaa waqacat alxuduud marka xuduuddu dhacdo ee wa surifat wadooyinka la kala jeediyo falaa shufcata shufca ma jirto marka wixii kala jeestaana derisuun la noqdo oo macnaha shufcadu waa shifcatu alkhulda waasharika waa shufcadii wax wadalahaanshiyaha iyo sharikada laa shufcat aljiwaar tii deriska ma aha oo macnaa deriskii haddaanay maraafiqdu isku mid ahayn sida geedhidu ku soo wareewareegsan inuu jiro wax idinka dhaxeeya haddaanay jirin deriska a kala jeedaan ama isbarbar taallaan shufca ma leh laakiin shufcadu waa wixii isku jira ee lagu odhanayo ama waddadan iyo geydhkan guud baa inaga dhexeeya ama suuligana inaga dhexeeya ama waxaana haddii wax idinka dhaxeeyaanoo wax isku daadsani jiraan oo gurigan kale idii qayba oo aydaan dad kala jeedo oo kala foofaya ahayn de markaa shufacadii meesha way imanaysaa laakiin haddii aydaan shaqaba isku lahayn oo gurina xaggaa u jeedo maraafiqdiisa iyo wixiisoo dhanna u gaaryiin ka kalena xaggaa u jeedo hanala soo dersin ee naga baxo hool lacagtaadii kuma odhan kartid xaquma ka ugu belaysanay hadduu kula dersayo dee gurigaas kaa jeeda buu iibsaday ama lacag baad ku leedahay iskaga tagtay waba ninkana idinkama dhexayn iibiyey laakiin qofkaad qabsanaysaa ee aad odhanayso waxaagii baan kuu celinayaa midhna ku yeelan maysid halkan waa qofka wax idinka dhexeeya markuu wixiisii iibiyo ee aad leedahay waxaanuu kaa iibiyey waxu madax bannaan keligii maaha waxba iskaga kaaya jira waa markaa markaad la noqon kartaa waaye falaa shufcata shufca ma jirto muttafaqun calayhi saxiixaynka ah ayaa isku waafaqay marka shaygu hadduu maguurto yahay iyada ishkaal kuma jiro oo daarihii iyo masalan barkadihii iyo wixii ceelashii iyo waxyaabaha maguurtada hadduu yahay iyada ishkaal ma leh weliba wax qaybsamayana uu yahay haddaanu qaybsamayna cala saxiix iyaduna waa lamid iyo waxyaabaha kale manquulaadka aba ah, sida saxda ah waxaba way gelaysaa fii kulli maa lam yuqsam waa gelaysaa walaa yaxilu taxayulu xalaalna ma aha u tabaysiga iyo u xeelaysiga ataxayul waa inaad u xeelaysato oo u tabaysato liisqaaihaa riditaankeeda riditaankeeda aada ridayso inaad u xeelaysato shay kuu xalaala maaha fa idaa taxayala hadduu u xeelaysto lam tasqud dhici mayso oo mid dhacaysa ma aha waa lixadiii inama alacmaalu biاnniyaat in kaleba maaha e waxa weeye acmaashu waxay ku xidhan tahay niyooyinka in kaleba maaha acmaashu waxay ku xidhan tahay niyooyinka marka sheikhu wuxuu tilmaamaya raximah اllahu tacaala raxmata waasica asalkeeda bannaanba qof bani aadama waxaad xaqiisa wax ku yeelaynaysaa waa shay muxarama sharcan waayo qofna in la dulmiyo lama oqola qofkii wuxuu xaqu lahaa inaad waasiinaysaana waa min aulmi waa shay dulmi ah marka inaad u xeelaysato oo u tabaysato sidaad u ridi lahayd shufcadiisa oo maalan aad lacagtii oo kale wax badan ka dhigto oo oo tidhaahid uu ku yaado guriga haafkiisa imisuu kaa siiyey baqaarka haafkiisa adoo soddon kun ka baad leedahay shan iyo afartan kun baan ka siistay ya shan iyo afartan oo ah? maxaad uga jeeday shan iyo afartan uu yaaba yaaba marsaduusame shan iyo afar waa iska gacal nuujiyey adigu waa nin caqiiba leho waa isaga gacal miisaa markaan arkee shan iyo afartan baan ka maxaad uga jeedaa inaad uu kaala noqon kari waayo oo waxaad is leedahay ha yaabyaabaha iska daayo hayaab anigu han iyo afartan ma haystee miya soddon kun miyuu ka badiyey oo dee marka adaaba waalane adiga laftaadaaban caadi ahay ninkaaga han iyo afartanka siistay waar mi waalay ma sagaaan baad ku wadaa guriga sagaahanka xaggee laga siisanaya waxaana maxaad u samaynaysaa waxaad u samaynaysaa inaanu kaala noqon markaasaad oonaysaa mee maxaa dabeed imanka tidhi dee iskala ka yeelo malaa sagaashanka adaa ka soo guri doona eh dee iskala ka yeelo eeg wadiga xaqiisii waa maaragta haddaad ku runta u sheegi lahayd oo odhan lahayd waxa weeye waa intaa wuu kaala noqon lahaa laakiin wax ka badan baad u sheegtay ama waxaad u sheegtay wax aan ciwadba ahayn oo aan waxbaba kaga bedelan oo marka uu ku yidhi war barhkan guriga maxaad ka dhaafsatay ayaad oonaysaa waxba kama dhaafsane waan daymoobayo dabeedna wuu iska kaysiiye gebigaygu waan daymoobay in adeer badan baa laygu yeesho dabeedna wuxuu igu yidhi gurigayga haafkiisa qaado waa bilaash waa hiba maxaad igaga gebigiisu waa hiba waa laysiiyeybe markii horena maxaynu lahayn waxaad shufcada ku qaadanaysaa waa wax wax lagaga bedeshay markaasaad iska aamusaysaaba de waxaad ku hadashaba garan waanaysa markaa wuu ku siiyey ha bilaash buu siiyey wuxuu igu yidhi maalinta qiyaame baan khayr iyo wanaag ilaahay kaga rajaynayaa qaado hadda muu odhanay waa khiyaano sidaa u taalla wuxuu rabaa inuu kuwaasiiyo u ama gabadhii meherka looga dhigay iyaduna sidaas si leeg bay meher odhan mayse markaa tagnaa maxaad ka rabtaa guriga ayay odhanaysaa habrawadaag baanu noo weysiiyey hadda habrawadaagi ma jirte waa riwaayad kale casaankay kuu saartay maaragta wax kale ku dhigaysa marka almuhim sax ma aha qofkii xaqiisii inaad u xeelaysato si aad u dhaafiso oo aad is leedahay ka rid iyuu qaadanin dabeedna markuu iskaga kaa tagayaa de hadduu ku siiyey waa bis ayaa beriga dambe wuxuu ogaanayaa sheekaduba inay lacag ahaydee siin waxa weeyaan dusha ka siin hoosta ka lacag in sheekadu ahayd oo ummaddana loo sheegay waanu isa siinay waxa la kala qaatayna lacag ahayd soo soomaalidu markay doonto ma taado dusha ka sumuli hoosta ka saddex gambo qisadaasi waxay yidhahdaan sheekay lahaydoo meel tuulo abaa ah roob helay bay yidhahdeen roobkuna markuu kaliilaha tuulooyinka qaar ku horeeyo dadkeenu dhaqan wanaagsan buu leeyahoo tuulooyinka kale soo guura ee magaaladan roobku helay u soo guuraa maalmo bilaash baa loogu furaa bilaash baa loo cabbaa ama wiig ama wax la mida ah. inta dambena dadka si wanaagsan baa wax looga iibiyaado wuxuunbaa dee la yeelaa qolaa waxay yahaan saasoo kale lagu soo guurayo markaasaa muddo dee loo furay hortuu dadkii biyihii markay muddadii hore cabbeen ayay muddadii labaad la yidhi waxaynu ka siinaynaa soo guurtada biyaha sumuli baynu ka siinaynaa sumuliduna waa shilinka barhkii hilinka shilinkuna waa toban gambo marka hore dee imanka dhallinyarada iminku shilinunbay ku garaadsatee gambooyin ma arage dabadeedna nin baa is yidhi adiga markiiba si wacan ha lagaaga iibsado magaaladina way heshiiso waa min sumuliya moogtaha qaar buu hoosta ka dirayo wuxuu yidhi war aniga kuwaygu waa saddex gambo sumridu waa shan gambo lebuu ka daayey aniga kuwaygu waa saddex gambo ee soo guurtada berkaddaa aad uga iibsada dheh magaaladiunbaa waxay aragtay berkadiiyo ummadiba fiila ku jirto oo inta dhaanee lagu furayo inta adhi ku soo arooraysa warnimo baraagii kaleba waa bannaan yihiin ilan baraaguna isku wada qiimay ahaayeen maxaa berkada ninkan dadka ku ururiyey isagii baa le warya qiimiima waxbaad ka beddeshay dee beenna sheegi kari waa moogtahay si kale wuxuu dhigo wuxuu yidhi maya meeshu dushana waa ka sumuli hoostana waa ka saddex gambo dusha waa ka sumuli laakiin hoosta waa ka saddex gambo waaya halkaa haynoo joogto allah subxana wa tacala aclam